رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم alxamdu lilaah lamiin lilmuttaqina ilaa cala alظaalimiin wausalli wausalimu cala nabiyina muxamed wacala aalihi waasxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ila ywmi اddiin ama bacd weli waxaan ku dhex jirnaa siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam qaas ahaan waxaan maraynay dagaalkii uxud waxaana noogu soo dembaysay muslimiinta jabbaha soo gaaree ayagoo u soo laabtay magaalada madiine intaa ka bacdina inay iswaardiyeeyaan ay markaa gudagaleen waxaan qaadanaynaa darsi lagu magacaabo khaswatu eh, xamaraa'i alasad xamaraa'i alasad khaswadeedii iyo dikeeda waa qayb ka mid ah uxud falammaa markii asbaxa uu waabariistay rasuulka naadaa waa dhawaaqay oo wuxuu u naadiyey fi lmuslimiina muslimiinta dhexdooda an yakhrujuu inay u soo baxaan lilliqaa'i alcaduwi adowga la kulankiisa mar allaala markii muslimiinta ay yimaadeen madiine subaxiina rasuulku uu waabaabaystay muslimiintuu ku dhex qayliyey oo wuxuu yidhi soo baxa cadowga aan ka daba tagnay waayo inay soo noqdaan baa laga yaabaa walaa yakhruju muna baxaayo yuusan bixin ilaa man shahida alqitaala qofkii ka qayb galay dagaalkii biuxudin maahane qof kaloo baxayana ma jiro iimaanka muslimiintu ay leeyihiin baa mee meesha lagugu tilmaamayaa xadaraal ka soo ayaa layidhi haddana dagaal kale aan aadno fa qaaluu waxay yidhaahdeen samcan wa taaca waan maqalnay waana ateecnay rasuulka amarkiisa waa maqalnay waana ateecnay wa saaruu way soo socdeen xataa balaguu ilaa ay soo gaareen xamraa'a alasad meel markaa lagu magacaabo calaa bucdin thamaaniyata amyaalin sideed meel bay ka fog tahay min almadiinati magaalada madiina madiina munawaro ayaa waxay sideed meel u jirtaa xamraa alasad wa caskaruu hunaaka meeshaasay saldhigteen xamraa alasad meel la yidhaahda markay tageen meeshaasay saldhig ka dhigteen ama almushrikuuna mushrikiintii fakaanuu waxay ahaayeen naasiliina kuwa ayaga birawxaa meesha la yidhaahdo ayay soo degeen ilaahay amarkii nebiga sala allahu calayh wasalam towfiiqdii ilaahay waafajiyeyo mushrikiinta ayaguna waxayba ku talagaleen inay soo noqdaan way faruuqanyiinayiin waxay leeyihiin maxaad fursaddan u dayacdeen laabta oo muslimiinta soo baabi'iya ayagana cabbaar markay socdeen yay fikrad noocaasa keeneen nebigana waatuu muslimiintu yidhi aan ceyrsano ama almushrikuuna mushrikiintii fa kaanuu waxay ahaayeen naasiliina kuwa soo degay ayay markaa ahaayeen birawxaa rawxa meesha la yidhaahdo calaa bucdin sittata waalaaiina maylan min almadiina ama miilan oo min almadiina fogaansho ahaan eh, soddon iyo lix miil madiine u jirtaa ayadana rawxa meesha qoyaan soddon iyo lix miil yay madiine u jirtaa yufakiruuna wayatashaawaruuna ayagoo ka tashanaya fi lcawdati noqosho wayatashaawaruuna waxay ka tashanayeen fi lcawdati inay u laabtaan ilayha madiine xaggeeda oo ayagiina way farqamiinayaan ay leeyihiin muslimiintii waadba ka guulaysateene maxaad u soo baxdeen maxaad u baabi'inayseen hadda laabta saasay markaa ku fakarayeen wayata'asafuuna waxay ka murugaysnaayeen oo ay ka xumaadeen calaa maa faatahum wixii dhaafay oo min alfursati asaalixa fursadii wanaagsanayd ah fursad fiican baa ka fakato inaad dhammaystirtaan muslimiinta ayaa fiicneed bay yidhaahdeen wa kaana bin abiika lagu magacaabo macbad ibni abi macbad ee reer khusaaci ah min annaasixiina kuwa naasixiintuu ka mid ahaa dadka daacadda u ah lirasuuli illaahi sal alla alih wasalam ninkani macbad ibni abi macbad islaam ma ahayn laakiin wuxuu ahaa dadka naasixiinta ah ee jecel amase daacadda u ah rasuulka allah sal alla wasalam fa jaa'ahu wuxuu ugu yimid bixamraa'in asad ayuu rasuulka ugu yimid xamraa'a alasad rasuulka oo jooga ayuu u yimid wacazaahu wuxuu uga caseeyuu uga tacsiyeeyey calaa maa asaabahu wixii nebiga gaaray oo ku dhacay fii uxudin dagaalkii uxud hanuunkii iyo jabkii soo gaaray yuu uga caslayey uga tacsiirahu wuxuu amray rasuul allahi sala allahu calayh wasalam an yalxaqa inuu haleelo ama uu ka daba tago abaa sufyaan oo wayukhadiluhu uu hoojiyo abaa sufyaan u tag buu yidhi waayo dagaal marka lagu jiro waxaa la sameeyaa wax walba ay ciidanku kaaga baqaan wax walbay cadowgu kaaga cabsadaan waa la sameeyaa sidaa darteed ayaa rasuulku tab iyo xelad buu fakeray ninkan nacdad ibnu abi nacdad la yidhaahdo ee reer khusaaci a ayuu yidhi orod abaa sufyaan u tag cabsigeli an yalxaqa inuu ka daba tago uu haleelo abaa sufiyaan wayukhallilahu uu markaa hoojiyo ama uu dhagro falaxiqahum wuxuu uga daba tegey uu ku haleelay birawxaa'i rawxa meesha lagu magacaabo waqad ajmacuu ayagoo go'aansaday waaba sufyaan iyo quraysh wuxuu sameeyey marka fawakhafahu faamarahu wuu amray rasuulka sala allahu calayh faamarahu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ninkii nacbad ibnu nacbad ahaa ayaa rasuulku wuxuu amray an yalxaqa inuu ka daba tago ee uu haleelo abaa sufyaan oo wayukhallilahu uu markaa hoojiyo inuu cabsi iyo waxyaabo kale ku furo ee u biijiyo ayuu markaa amray falaxiqa wuu haleelay macbadnaahum mushrikiintii birawxaa rawxa meesha la yidhaahdo ayuu uga daba tegey waqad ajmacuu ayagoo go'aan ku gaaray liyacuuduu inay ku soo laabtaan ila almadiinati magaalada madiina inay madiina dib ugu soo laabtaan ayuu go'aankoodu ahaa fa khawafahum wuu cabsigeliyey marka waa cabsigeliyey oo wuxuu ku cabsigeliyey hadalo ugu daran cabsigelin ayuu cabsigeliyey wa qaala wuxuu yidhi ina muxammadan muxamed kharaja wuu soo baxay fii jamacin fii jamcin asagoo jamac ku dhex jira jamac ayuu la soo baxay ciidan xooggan ayuu wataa lam ara aanan arkin midlahu kaasoo kaasha ku joojiyo warka cararbuuri ka meesha maxamed baan soo arkay oo mar allaala markay idinka laabteen jamac fara badan intuu soo watay ayagoo kale aan markaa arkin yataxaraquuna weliba way gubanaayeen muslimiinta calaykum korkiina ay markaa idiin gubanaayeen taxaruqan gudasho taxaruq bay markaa samaynaayeen oo way gudanayeen fiihim waxaa ku dhex sugnaa man xanaqi xagga idiin qabaan idinka shay-un shay lam ara aanan arkin midlahu kaasoo kale qadin weligay ciilkay idiin qabeen le haddaad ogaan lahaydeen say u gugubanaayeen ciilka haayay dartii weligayma ma arkin taasay la gubanayeen oo ciilkay idiin qabaan inay idin cunaan ayay markaa og yihiin warka carar yidhi meesha afadhinileh abaa sufyaanow ka orod meesha yataxaraquuna xaalo ay gubanayaan calaykum korkiina taxaruqan gubasho fiihim waxaa dhexdooda ahaaday min alxanaqi ciilka iyo xanaaqa calaykum korkiina ay idiin ciil iyo xanaaq qabaan shay-un shay baa ku dhex sugnaa lam ara aan arkin midlahu kaasoo kale qadun weligay walaa araa mana arkayaduu buu yidhi an tartuu inaad ka taa yatluca ilaa uu soo gaaro awalu ljeyshi ciidanka kuwada ugu horeeya min waraa'i haadihi alakima akimadan gadaasheeda taagan iyo buurtaa noo soo dhow hadda waa raranaynaa xataa haddaad dhahdaan xataa intaad isxirxiraysaan ood fardaha raranaysaan ciidanka idin soo gaaraya marka kagaala carara meesha buu yidhi waa cabsigeliyey lam ara aanan arkin milahu kaasoo kale qabtun weligii walaa araa oo aan arkin ama ma arkayo buu yidhi oo u malayn maayo an tartaxiluu inaad ka raranaysaan meesha ka guuraysaan xataa yatalluca ilaa uu soo gaaro ama uu soo muuqdo waluljeyshi ciidanka kuwada ugu horeeya min waraa'i haadihi alaknati ka dhaqaaqa falama markii samicuu ay maqleen haadaa arrinta khaarad waxaa daciifay casaa'imihim casaa'imtoodii xooggoodii ayaa markaa daciifay casaa'imtoodii way daciiftay wa anhaarad waxaa burburay macnawiyaatihim niyaddoodii niyaddii iyo mooralkii ay lahaayeenna wuu daciifo hoos buu u dhacay waktafaa wuxuu ku kaaftoomay abuu sufyaan bixarbi acsaabi dicaa'iyatin bixarbi acsaabin dagaal maskaxeed dagaal maskaxeed ayuu ku kaaftoomay oo weliba dicaa'iyatin dicaayad la faafiyo ah id wakhti kallafa id wakhti kallafa uu u xil saaray man yaquulu mid u yidhaahda min buu diray asagana dagaal maskaxeed ayuu ku bilowday oo uu ku kaaftoomay wax kale wuu qaban waayey oo dicaayad ah ida wakhti kallafa uu ku kallifay ama uu u xil saaray man mid yaquulu u dhaha muslimiinta intuu u taga lilmuslimiina ina annaasa dadkii qad jamacuu lakum way idiin aruureene fakhshawhum ka cabsada asaana nin kaluu diray weermuslimiinta u tago waxaad dhahdaa war abaa sufyaan iyo dadkiisa way idiin jamceen ina annaasa dadkii waabaa sufyaan iyo ciidankiisa qad jamacuu way idiin kulmeen lakum idinka muslimiinay fakhshawhum ka cadsada xataa laa yuaaridahu muxuu saa u yeelayaa si aysan u soo ceersanin almuslimuuna muslimiinta baqdin baaba gashayba cabsidaa gashay wuxuu isiri ninkaan dad wuxuu idiin sheegaayo haddana muslimiinta si aysan u soo ceebsanin ayuu asagana intuu nin diray wuxuu yidhi abaa sufyaan iyo dadkiisa way idiin kulmeene fakhshawhum ka cabsada xataa laa yudaaribahu saysan u soo ceebsanin mushrikiinta almuslimuuna muslimiintuu saa u yeelay cajala wuxuu degdegiyey alirtixaalu guuridda iyo rarashada iyo laabashada ilaa makata maka uu u laabtay degdeg buu ku baxay abuu yaa soo haray muslimiintii falam yu'ahiri ma aysan ku reebin raad fiihim dhexdooda wax raad ah oo cabsi ah kuma beerin haada alindaara digniintaa loo soo jeediyey bal iska daa inay cabsadaane eh, zaadahum iimaanan iimaan baa u kordhay wa qaaluu waxay dhaheen xasbuna allah wakiil xasbigeena waa ilaahay ilaahay yaa kaafigeenna ah wakiil iyo cid wakiil laga dhigtana ilaahay yaa u nicmo badan wa baquu waxay sii joogeen muslimiinta oo ay baaqi ku noqdeen fii xamaraa'i lasad xamraa alasad meesha lagu magacaabo ilaa yowmi alarbicaa ilaa maalintii arbaco ilaa maalintii arbacaad bay meesha joogeen uma kadib markay waayeen cid gacan ku soo taagta iyo cid ku soo dhiirata rajacuu ila almadiinati madiinay isaga noqdeen fanqalabuu way gadoomeen binicmatin bay la gadoomeen doomaannimo oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay wa fadlin siyaado iyo dheeraad lam yamsashum ma uusan taabanin suu'un xumaan waattabacuu ridwaan allah ilaahay raadi ahaashadiisana way raaceen wallaahu duu fadlin cadiim fadli dheer mid u saaxiiba subxaana wa tacaala ilaahayna fadli cadiim ah ayuu markaa u saaxiib yahay axdaafun dhacdooyin wa ghasawaatun iyo duulaano waxyaabo dhacdooyin ah oo dhacay iyo duulaano ayaan markaa gelaynaa haddana kaana wuxuu ahaaday lamaa asaaba wixii asiibay kaana waxau ahaa lamaa asaaba almuslimiina wixii muslimiinta gaaray ama asiibay biuxudin uxud asiibay afarun raad bay noqotay sayi-un oo xun calaa sumcatihim muslimiinta sumcadoodaan ku fiicnay allahu akbar waa intaa keliya ee nimankaa rumaada ah layidhaha soo degina oo ay soo degeen weliba xilligii ay soo degeen ay tahay xilli ay muslimiintu guulaysteen taydii inaan meesha ku cabidnaaneen inta laga guulaysanayo ula jeeday xataa hadhaba meeshiina ku sugnaada laakiin maxaan ka jeedaynaa intaasaa sumcadeedii halaysay intaasaa ku reebtay afar sayi ah oo aan fiicnayn kaana wuxuu ahaa limaa asaaba almuslimiin muslimiinta wixii gaaray oo asiibay biuxudin afarun reeb buu ahaa afarkaasoo sayi'un aan fiicnayn oon ku habboonayn oo ku xun calaa sumcatihim sumcadoodii id wakhti tajara'a ay ku soo dhiidadeen alacdaa'a cadawyaalkii cadowgii qigabanaayey acabsanaayeyna way ku soo dhiidadeen wakaashafuuhum wakaashafuuhum way isku soo faydeen binnisaali inay ku soo degaan nisaal inay markaa ku sameeyaan oo ay u socdeen wawaqacat waxaa dhacday ciddatu axdaafin dhowr dhacdo lam yakun aan ahayn bacduhaa qaarkeed fii saalix lmuslimiin mid muslimiinta ku habboon inay muslimiinta kuwaysan ku fiicnayn naktafi waxaan ku kaaftoomi doonnaa hunaa meeshaan bidikri alahami midda ugu muhiimsan inaan sheegno minha dhacdooyinka faqad oo keliya xabad un baan ka sheegaynaa ama midda ugu muhiimsan baan ka soo qaadanaynaa intaasaa nooga tilmaanaysa mar allaala markii muslimiintii afarkaas sayaadaa uu gaaray gaaladii oo yaryarayd iyo kuwii cadawyada ahaa ee gedbanayay yayay kusoo soo dhiirdiiradeenba rasuulka wa kaashafuuhum waxay isku soo bayeen isku soo faydeen bilmiisaali inay u soo baxaanay ku soo degaan ooyin lam yakun aan ahayn bacduhaa qaarkood fii saalixi almuslimiin muslimiinta kuwa u fiican kuwo u habboonoon u qallin bay ahaayeen wanaqtafii waxaan kaga kaftoomi doonnaa hunaa meeshan bidikri alahami kuwa ugu muhiimsan xusitaankooda minhaa bacdooyinkaa faqad ta koowaad waa xaadiu rajiic xaadiadii iyo dhacdadii rajiic meel rajiic la yidhaahdo dhacda ka dhacday qadima waxaa u soo galay rijaalu rag baa u soo galay oo min cadalin iyo qaara qabiilada cadal iyo qaaro ka mid ah ilaa rasuulillaahi bay u soo galeen sala allahu calayhi wasalam wadakaruu lahu waxay u sheegeen rasuulka anna fiihim islaaman gudahooda inuu islaam yahay inay islaameen oo dad muslimiina ay yihiin yuu rasuulka u sheegiisa an yabacata inuu u soo diro ilayhim xaggooda uu ku daro man yucallimuhum addiina qof diinka bara muslimiin baan nahay meeshaasaan deggannahay qaara iyo cadal baana la yidhaahdaa noogu darbay dhaheen niman diinkeennana bara oo wayuqri'uhum akhrisiiyo bara alqur'aana qur'aanka min inta kuu yimid diinka wax baraan rabaa oo qur'aanka ibara bara ma ka shakinaysaa waa may ayna qayaanay wateen fa bacafa wuxuu ku daray nebiga uu la diray casharatun toban oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah toban nin oo asxaabtiisa ka mid ah ayuu rasuulku ku daray wa amara wuxuu madax uga dhigay calayhim tobanka korkooda caasim ibni faabit ninka lagu magacaabo caasim ibni faabit buu ku daray falad uu madax uga dhigay falamaa goortii kaanuu rijic meesha daruu bihim way qiyaaneen qadar bay ku sameeyeen iyo ballanfur wastasrakhuu waxay u qayla dhaansadeen oo ay u qayliyeen calayhim korkooda baniilaxyaan nimanka lagu magacaabo reer garweyn baniilaxyaan reer garweyn ayay u qaylo dhaaseen reer garweyne oo nin hudeyn qabiilka hudeyn u dhashay adeeg bay u dirsadeen waxay dheen toban nin oo saxaabadii nebiga ka mid ahaan khiyaano ku soo wadanay halkaa may joogaan hoy na soo gaara na soo gaara kaalaya aan aan dilne saasay markaa yidhaahdeen falaxiqahum waxaa soo haleelay oo u yimid qariibun wax u dhow min muqal nin oo leebka iyo shiishka aad u taqaanaa yaa raggii soo gaaray wa axaatuu bihim wayna koobeen na markaa waxay ahaayeen muslimiinta fii makaanin meel murtaficin oo sarraysa meel taag ah ayay markaa saarnaayeen fa actawhum waxay siiyeen alcahda ballan gaaladiibaa ballan bixinaysa muslimiintiibay siiyeen ballantaasoo ah in nazaluu hadday u soo degaan allaa yaqtuluuhum inaysan dilaynin isdhiibay dhaheen noo soo dega wax dhib idin gaarsiin wax dhib ah oo aan idin gaarsiinayna ma jiree soo dega saasay markaa muslimiintii lagu yidhi ay gaaladii ku dhaheen fa abaa wuu diiday caasim annusuula soo degitaan wuu diiday waa ninkii madaxda rasuulku uga soo dhigay oo kooxda hogaaminayey inuu soo dego waa diiday wa qaatala wuu la dagaalgalay maca asxaabihi asxaabtiisa sabcatin toddobo wa baqiya waxaa soo haray alaafatan saddex toddoba markay dileen saddex baa soo hartay ilaa toban bay ahaayeen mar labaad bay haddana ballan u fidiyeen fa actaahum waxay siiyeen alkufaaru gaaladii alcahda ballan maratan ukhraa mar kale waxay dhan hay baa soo hartay saddexdiina dagaal fiican ma geli kartaan is dhibna idin gaarsiinayni fanazaluu way soo degeen saddexdii ballantii gaalabay markaa ku soo degeen fanazaluu way soo degeen faqadaruu bihim wayna ka ballan fureen way u ballanbaxeen faqadaruu way dhagreen oo way qiyaaneen gaaladii bihim saddexdii nin wa rabatuuhum wayna xirxireenba isla markaysaa u soo degeen ayaa intii qawsooyinkii iyo qaansooyinkii ay wateen ay ka furfureen ee xargahoodii igu xirxireen fa actaahum waxay siiyeen alkufaara gaaladii alcahd maratan uqra ballan bay mar kale u fidiyeen way oggolaadeen saddexdoodiiba fanazaluu way soo degeen faqadaruu bihim wayna qiyaaneen warabatuuhum way xirxireen faqaala axad aalaaa saddexdii mid ka mid ahaa wuxuu yidhi haadaa midkan awalu lkhadri waa ballanfurkii ugu horeeyey ballanfurkii ugu horeeyey waaye hadda maxay lahaayeen dhib ma idin gaarsiinayn maxay noo xirxireen inay na dilaan amay dhib markaa na gaarsiiyaan saa darteed wuxuu yidhi kuwani waa ballanfurkii ugu horeeyey nagu sameeyeen wa abaa wuu diiday kii saddexaad an yasxabahum inuu raaco inuu raaca maba idin raacayuu yidhi ragga aad disheena qudwa ugu jira idila buu yidhi haddaad doontaan faqataluuhu way dileen asagana wainalaquu labadii alaakharayn ee kale ay markaa soo kaxaysteen xaggay la yimideen ilaa makata maka wahumaa labadaa waxay ahaayeen khubayb bin cadiy iyo wazeyd ibnu dafina labadaa nin bay ahaayeen fa baacuuhumaa ka iibiyeen way iibiyeen labadoodiiba wa kaana khudayb wuxuu ahaa qad qatala mid dilay alxaarif ibnu caamir innawfil yuu yowma badr maalintii dabar dilay ninkaa la yidhaahdo khubayb ciirdayda u qabeen reer maka ka waran adoo gacanta laguu geliyey qof cadowga ku raadinaayey waa dhibaato sida ugu badan oo ugu dhib badan ayay markaa u galeen marka ninkaasuu ka dilay fashtarathu waxaa iibsatay bintahu gabadhiisa ow akhuuhu ama walaalkii ninkaa la dilay xaarif ibni caamir bin nawfal ahaa gabar uu dhalay way sajniyeen oo way xabaaseen xabsibay dhigeen fatratan muddo muddo ayuu markaa xirnaa macnaha fatra ama ayaaman uma kharajuu kadibna waxay ula baxeen bihi asaga ila tanciim tanciim xaggeeda tanciim xilligay ka mid tahay xaramka ka mid ma aha oo waxay diidayaan inay ninkaa xaramka ku dilaan way ixtiraami jireen xataa iyagoo kaafiriina xaramka xilligay markaa geeyeen tamciin liyaqtuluuhu siay markaa u dilaan fasallaa wuxuu tukaday khubayb rakcatayn laba rakcadood uma intaa kadib dacaa wuu habaaray calayhim korkooda waa habaaray uma qaala wuxuu yidhi fii maa qaala wixii uu yidhi marka hadalkii uu dhahay waxaa ka mid ahaa waaye walastu ubaali xiina uqtilu musliman calaa ayi janbin kaana fi illaahi masracii wadalika awsaali shilwin munazacin hadalkiisa kaasaa markaa ka mid ahaa waatuu yidhi allaahuma axsihim cadadan waqtilhum habadan walaa tuqaadir minhum axadan ilaahu ayagoo dhan wax la tirin kara ka dhig tira ku koob beded iyo gobol gobol ilaahyo u dul buu yidhi xabadna ha dhaafin hadaladii uu yidhi waxaa ka mid ahaa walastu maihi ubaalii mid u aabbayeelaya xiina haddiiba uqtalu lay dilahayo musliman anoo muslim ah allaahu akbar anooba islaamnimo haystaa oo diinta islaamka ku dhegan haddiiba laydilaayo u aabba yeeli maayi calaa ayi jundin dhinac kastoo kaana uu ahaado nasra'in dilkayga iyo labdoonkayga fillaahi ilaahay dartii subxaana watacaala calaa ayi jambin kaana jembigayga meel wadaalika arrinta fii daati ilaahi waa ilaahay daatadiisa ilaahay asbaabtiisii waaye wadaalika arrintaa fii daati alilaahi waa ilaahay wax uu doonay wa in yasha' hadduu rabo ilaahay yubaarik wuxuu barakaynayaa calaa awsaali shilwin shilwiga waa jirka iyo jasadka awsaalkana waa xibnaha jir xibnihiisa ayuu barakaynayaa munazacin ee la googooyey faqaala lahu abuu sufyaan khudayb oo la dili rabo ayaabaa sufyaan wuxuu ku yidhi ayasuruka maku farax gelinaysaa miyahow anna muxamadan muxamed cindanaa agteena inuu ahaado maxamed maanta meesha aad noogu xiran tahay inuu ku xirnaado maku farax gelin lahayd oo nadribu aan dhufanayn goyno qowrtiisaigailkaaga tagto oo gurigaaga iska dhex joogto iyo ciyaalkaaga maxamedna intaan soo qabano meeshaan la keeno oo meeshaad ku xirantahay lagu xiro kadibna qoorta aan ku dhufano oo aan weyno kawana xaaladdaanu ku farxad gelin lahayd faqaala iimaan waa kana faqaala wuxuu yidhi wallaahi maa yasurunii ilaahayaan ku dhaartaye i farxad gelin mayso annii fii ahlii inaan ehelkayga ahaada cani wa anna muxammadan muxammadne fii makaanihi booskiisa iyo makaankiisa uu ahaado alladii kaasoo huwa fiihi uu ku sugan yahay hadda iska daa intaad nebigayga intaad soo qaado qorigan aad ku soo xirto ood qoorta ka geysa iska daaye anoo gurigayga jooga xad maysa buu yidhi huwa asaga fiihi uu yahay tusiibuhu inay burto shawkatan qodax qodaxdaasoo tu'diihi uga dhigta rasuulka sal alla alah wasalam wallaahi inaanan jeclaan lahayn buu yidhi adigu waaba soo qabanaysaa miya meeshaanaad keenaysaa miya qoortaad buu ku dhufsanaysaa wallaahi inay qodax jirto ma jecli buu yidhi xanuunkaanu i inaan anigana weliba meesha ma ahee gurigayga amoo jooga oo ehelkayga ku dhex sugan inay nebi moxamedi qoraxi durto oo dhigta uma qatalahu kadibna wuu dilay oo waxaa dilay qubayd cuqbata bin xaarif bin caamir biabiihi aabbihii aarkiisa ayuuna markaa u dilay kaas waa ninkii koowaad ilaan toddoba hore u soo dileen saddex baa u soo degtay saddexdii mid baa diiday inuu raacasna way dileen labadaa soo hartay mid waa kaasaa kiibnu dafina ninkii ahaa fa kaana wuxuu ahaa asagana qatala mid dilay ubay bnu muxarif yowma badar ayuu dilay maalintii badar buu umaya dilay fattaacahu ibnahu wiilkiisii safaan ibnu umaya ayaa mtaqaanaa iibsaday fattaacahu waxaa iibsaday ee zayd ibnu dafinana ibnahu wiilkiisii ninkii uu dilay ee ahaa umaya ibnu muxarif wiilkiisii safaan ibnu ubaya wa qatalahu asagana biabiihi aabbihii buu u dilay waqad nusiba waxaa laga nisbiye laga sheegay ilayhi xaggiisa waa zayde maa taqadama wixii soo hormaray oo min qowli abi sufyaan aba sufyaan qowlkiisii ah iyo waraddi khubayb khubayb jawaabtii calina abaa sufyaan uu celiyey asna taasaa laga sheegay in ninkii dilaa intuu u yimid uu yidhi ma jeclaan lahayd maxamed in inta lagu soo xiro adigana lagu sii yidhi iska daa wax kalee asoo gurigiisa jooga nebi maxamed ma jecli imana farxad gelinayso qodax inay dirto taana markaa waa la sheegay wadacafad waxay u soo dirtay qurayshun quraysh ayaa bid soo diray wadacafad qurayshun liyu'taa in loola yimaado loo geeyo bijusin gobol oo min jasadi caasim caasim jasadkiisa ka mid ah caasim markay dilay meeshay uga tageen caasi bnu thaabit meeshii buurta ahayd uu ku dagaalamayey ayaa reer maka waxay maqleen quraysh in caasim meesha lagu dilay markaas waxay soo direen ciidan bay soo direen si ay u ogaadaan in la dilay ama in madaxa laga soo gooyo kollay jasad ka mid ah jasadkiisa cad ka mid ah in la soo gooyo markay u yimideen ayagoo tooraydooda iyo sikada iyo seeftooda wataa ilaah wuxuu u soo diray azanaabiir xoog buu u soo diray bahalkan xoonka leerada shiinada wax yar ka yaryar aadna u xanuun badan ayuu ilaahay u soo diray subxaana watacaala faxamadhu way ka ilaalisay caasim minhum raggii la soo diray bay ka ilaalisay hal mar baa sida shinida oo kale xoonka intuu soo waaday sidii dalladda oo kale maaragtay ama daruur oo kale yay sidaas ugu daboolantay asagii oo dhan meel ay ka gaaraan ma laha kii damca inuu u soo dhowaadaba waa ku orodaa xanuunkuna waad aragteen haddaad aragteeni aad buu qaniisha kuliba shiniga waa ka daran yahay saa darteed zanabiirtaa buu rasuulku u soo diray wa kaana casim wuxuu ahaa qad cahid ah, allah mid ilaahay ballan kula galay buu ahaa allaa yamasuhu mushrikun inuusan mushrik taabanin ilaahayo waxaan ka baryayaa buuri inuusan korkayga walaa yamasa mushrikan asagana uusan mushrik taabanin fii xayaatihi noloshiisa geeridiisiina faxafidahu allaahu ilaahu yaa ilaaliyey bacda wafaatihi geeridiisii kadib horay ayuu ilaahay uga baryey cahad iyo ballan buu kula galay allaa yamasahu mushrikun inuusan mushrik taabanin walaa yamasahu mushrikan macnaha caasim inuusan nin gaala korkiisa taabanin caasimna uusan taaban asagana nin gaala korkiisa fii xayaatihi waa noloshiisa geeriyaa ka celinaya waayahe hadduu dhintay waa kuwaanoo ay seefad soo qaateen ay rabaan inay cad ka gooyaan zanaadir buu ilahi u soo diray subxaana wa tacaala xoon buu markaa u soo diray faxafidahu allaahu ilaahay baa ilaaliyey bacda wafaatihi geeridiisa kadib micse kalaa dhici doontaa laakiin meesha inay joogto